بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل في الاجتهاد في الاجتهاد والأواني inta aynaan fasalkeenna iyo casharkeenna intaynaan gelin waxaynu samayn doonnaa biidni illaahi tacaalaa cashirkeennii hore ayaa la soo macnayni waxna aynu iska soo weydiin doonaa sheekh caamir ayaa insha allahu tacaala inoo soo macnaynaya wanajaasaatu kalbun wakhinziir kii u dembeeyey ka bilow وإن بقي هبو عصير اللون إلى الأكاشيه أو بيت أو عصير الرحم دور أكاشيه ولو كان هذا النبض المقصود كالمعي قعدا بر عصر لون من تعبير المصدر وإرادة اسم الفاعل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف عصر لون معناه يقول علي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف midabadkaaday sax weeye haye gu arooriyo shaygii nijaasoodamaya qariilan biyaya wuludina waxaa la amaansatibintu waa la amaansatacay oo min kalbin haddii nijaaso la maydhayo walow sayidhu gaadhiisa waa noqday iyo watasiiru doofaarki walfaras inuu ka beelay sabca toddoba shee baa la marin dabcadaasoo fiisaju lagu dari doono idaafina dhibtood ikhtiraa'u sayidhu gabagabayska camuudiisii laa lahu laa yutraqu lcamuudiin maa lahu turaab fii camuudi wasafaa waxa ku filan qowla sabiyin ilmeer kaandii oo lam yadxan aan codkoodan rashun rubayn baa ku filan waka maqsuulun waka tooban mara oo kale weeye muqtadadaasoo maqsuulun la meedo wasaalatun wasaaradii dekaradaasoo la mutanayan aan doodsoomin walam yaqbal islaan jazaak allah khayr maa sha allah cashirkaa kumaa dusha ka soo akhriyaya casharkaa kumaa dusha ka soo akhriyaya waa nahri haddana isagoo nahri aynu xifdi la doonaynaa nacam ibraahim maasha allah jazaak allah khayr eh, nijaasada ayga imisaa la maydhayaa baynu nidhi ibraahim toddoba jeer baa nijaasada ayga la maydhi waa si wanaagsan waayo toddobada eh, maxaa ma marka koobaad baa carrada lagu dari mise marka u dambeeya mise waa khiyaarka adigaa iska leh sax weey maasha allah si fiican si wanaagsan ama xagga dhexe si fiican si fiican si fiican <laughs> tii u dembaysay haddaan ciid ka dhigo meeshii maradii ciid bay noqotay xalku waa maxay waa su'aal fiican waxa weeye maalan haddii marka ugu dambayso aan aan ciidda iyo biyaha aynu meesha ku maydhno oo meeshii ay noqoto ciid iyo boodh ay noqoto dahaaradii way dhammaystirantay dahaaradu ha dhammaystirantee waxa soo hadhay qurxintii qurxintaana intaad boodhka kaga saarayso intaad doonto ka dhigo haddaad dhexda gashatana way ka sii fiican tahay oo wax boodhad kaga saarta amaba amaba soo hadhayaba bartanka hadday gasho wax allo waxaad boodh kaga saarta ama soo hadhi maayo si wanaagsan sheekh ibraahim waxaan doonayaa su-aasha la maydhaya ma dhareerka aygaa mise waxa weeyaan kaadidiisa iyo dhididkiisa iyo dhammaantii waa la wadaagayaa haye wuluuquu ku soo arooray xadiidku waa raajixa madhabku wuxuu qaatay in lagaa inay la mid yihiin laakiin waa mas'ala khilaafiya waa si wanaagsan waxaad ka warrantaa ibraahimow haddii labada ay ay ilmo yar iska dhalaan ilmo yaroo caadi oo af soomaaliga bartay lana og yahay in waxan aabbihii iyo hooyadiiba inay ay yihiin labadii iska dhalayba inay ay yihiin ilmahaa yar ma sida aygaynu ula tacaamuli mise sida bani aadamkaynu ula tacaamuli eeg mulxaqa eeg intiisa hore ay baa la haleeshiini laakiin haddii uu dadoobo uu dadka raaco waa mas'aladan ay odhan jireen hadduu gabadh yahayna waa la guursani ma nijaasayo ninkeegumu iska maydhi bay yidhaahdeen oo may macfi ha loo qaata bay yidhaahdeen cala alaqal macfi ha loo qaatay bay yidhahdeen hadday dhacdo faraca imise suuraynu ka keennay nijaasada faraceega waxaan cabdixakiim baan u baydhayaa imise suuro ayay faracu leedahay faracu alkalbi waalkhinziir siddeed suuro waay cabdixakiim maa la waafaqsan yahay lix suuro sax wey lix suuro ayaa faraca laga keeni karaa maxay iyo maxay iyo maxay weeye sax si wanaagsan sax weeye doofaarkana sidoo kale adu waa saddex midkiiba laba suura ay ka soo baxayaan midkiiba laba suura ka soo baxaya haddaynu ay iyo doofaar qaadanno laba suura ka soo bixi haddaynu ay iyo dacawo qaadannana laba suura ka soo bixi haddaynu doofaar iyo sac qaadannana laba suura ka soo lixdaa suura ayuu faracii inoo noqday madhabku wuxuu qaatay in sidaa uun loola dhaqmo walow aynu arkayna imaamu nawowi oo isagu dariiq kale maray oo diiday oo yidhi waa waxa weeye waa sida nijaasooyinka kale marha laga dhigo ilmaha yaree marka la maydhayo kaadidii er la rushaynayan la maydhaynin ma wiilkaa mise waa gabadha wiilka kolkaa la maydhi maayo waa la rushaynuun saxaradiisaa la rushayn mise kaadidiisa kaadidiisa ayaa laakiin saxaradiisana waa la maydhayaa iyada kolkaa waa wiilka mise gabadhuna waa la mid gabadhu la mid maaha khunsaha ka waran ilmaha yaree lab iyo dhadig midna aan ahayn mulxaqa gabadha ayuu noqon oo baabka nijaasadu dee tawaruc badan buu u baahan yahay sax waaye in sha allah aynu cashirkeennan eegno faslun fi اlijtihaadi waalawaani laba qodob ayuu cashirkeennani ka kooban yahay waa alijtihaad walawaani labadan qodob markaynu eegno xagga dahaarada wasaa'ilulwasaa'il baa la odhan jiray toban qodob bay dahaaradu ka warrantaa afar maqaasid bay ahayd afarna wasaa'il bay ahaayeen labana wasaa'ilu wasaa'il labada wasaa'ilu wasaa'isha waa ijtihaadka iyo awaanida haddaba weelku bal haynoo dambeeye eh weelka la isticmaali karo haynoo dambeeye eh aynu ijtihaadka soo horraysiinno waxaa dhici kara inuu qofku ijtihaado wuxuu ku ijtihaadayaana wuxuu noqonayaa ama uu kala garan la'yahay wuxuu noqonayaa qibladii waxaa dhici kara inuu qibladii aad weydo dhinacay kaa xigtaba waxaa dhici kara in biyo daahira iyo biyo mustacmal ah ay iskaga kaa biiraan oo kuwii weysada geli lahaa iyo kuwii aan weysada gelaynin aad kala garan weydo waxaa kaloo dhici kara in biyo daahir ah iyo shay mutanajis ihi ay iskaga kaa darsamaan waa laba khamiis baad lahayd shandadaad ku wada riday labadan khamiis mid bay nijaasa martay midna nijaasa ma mari waad garan weyday kii ay nijaasadu martay kaalla ku ahaa mana maydhi karaysi tusaale ahaan labadan khamiis waad qaawan tahaye markaad soo toosto inaad mid xidhato ood ku tukato ayaad u baahan tahay ijtihaadkii waa lagama maarmaan inaad dadaasho ood fikirto ood tidhaahdo niyow khamiiskii nijaasadu ay martay waa kee haddaba culimmadu waxay yidhaahdeen ijtihaadka waxaa laga warbixinayaa qodobka koobaad shuruuddiisa shuruud baa horta uu u baahan yahay ijtihaadku wax kasta laguma ijtihaado ee shuruud baa lagama maarmaana shaygu inuu helo laba ijtihaadku wuxuu u baahnaanayaa tacriif ijtihaad maxaa loo yaqaanaa ijtihaadka inaan tacriifkiisi iyo aynu tilmaanno saddex waxaynu ka hadlaynaa ijtihaadku meelaha uu galo meelaha lagu ijtihaadayo ijtihaadku uu gelayo waa qodobkeenna saddexaad qodobkeenna afraad kaasunbuu ka farcamayaayo waa ijtihaadku meelaha uuna gelaynin suwar baa jiray aynu ka bixinnay kutubteennii hore ee fiqhiga aynu ku soo marnay oo mas'aladani ay lahayd afar shardi ayay culimmadu sheegaan ijtihaadku inuu leeyahay afar shardi shardiga koowaad ee u horreeya matniga ayuu inoogu qoran yahay oo labada shay ee lagu ijtihaadayaa dahaarada waa inay asal u leeyihiin dahaarada waa inay asal u leeyihiin labada shay ee la doonayo in lagu ijtihaadaa waa shardiga koobaad ee shuruudaha ijtihaadku ay leeyihiin labada isshabahay aslun fi lxilli ama aslun fi tahaara xalaalnimada waa inay asal labaduba u leeyihiin waa shardiga koobaad labada shay ee lagu ijtihaadaya xalaalnimadii bay asal u leeyihiin waxa inaga baxaya markaa haddaad kala garan weydo biyo iyo kaadi waan ku ijtihaadayaa ma odhan karaysid haddaad kala garan weydo shaah iyo kaadi waan ku ijtihaadayaa ka shaahaa een cabbayo iyo ka kaadida a ah, ma odhanaysid waayo kaadidu xilli asal uma lahayn lagumana weysaysan jirin lamana cabbi jirin waxba kolkan labada shay ee lagu ijtihaadayo xilli waa inay asal u leeyihiin waa shardiga koobaad shardiga labaad culimmadu waxay yidhaahdeen deliil waa inuu jiro oo calaamad qofku uu raaci karo oo la odhan karo kan ayaa nijaas ah ama mutanajis ah kanna mutanajis maahe waa daahir ama kan ayaa xalaal ah ka mamnuuci waa kan shay deliil ah in la heli karo labadii shay eed ku ijtihaadaysay labadii litir ee halkaa yaallee litirna kaadida ahaa litirna u biyaha ahaa calaamad lagu kala gartaaba haddayna jiraynin oo calaamad midnaba una calaamad lahayn meeshii way ka baxaysaa markaana inaynu nidhaahnaha ijtihaad baa imanaya oo majaal u soo geli maaya ijtihaadkii mas'alada saddexaad ama shardiga saddexaad waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa lagu ijtihaadayaa isagoo mutacadid ah waa inuu baaqi yahay baqaau lmutacadid ama baqaa'ul ashyaa waa shay lagama maarmaan ah ashyaadu waa inay baaqi tahay haddii aynu biyihii iyo litirkii kala garan weyno oo inagoo kala garan la uu midi daato odhan maysid kii daatay maahee kii kale ayaan ku ijtihaadayaa ma odhanaysid oo suurtagal maaha inaynu ku ijtihaadnaa waayo labaduba waa inay baaqi yihiin marka ijtihaadku uu bannaan yahay een odhanayna waanu ijtihaadaynaa saddexdaasi waxa weeye hubuutulijtihaad baa loo shardiyaa shardiga afraad wuxuu u baahan yahay baa la yidhaahdaa camalka ijtihaadka waxaa loo shardiyaa duhuurulcalaama si loogu camal falo oo biyaha loogu weysaysto ama gabadha loo guursado ama marada loo xidho ama hilibka loo cuno meelaha ijtihaadku galo ayaynu ku arki doonnaaye waa duhuuru calaama calaamadii waa inay jirto muuqato oo labadan shay lagu kala saarayo waa si loogu camal falo ijtihaadkii duhuurulcalaama waa lagama maarmaan afartaa shardi ayay culimmadu ka dhigeen shay lagama maarmaana ah marka la ijtihaadayo afartaba sheekheennu inta badan wuu ishaarayaa oo matnigeenna way ka muuqan doontaa biidni illaahi tacaala waxaa jira meelo ijtihaadku uu galo iyo meelo uuna ijtihaadku gelin iyaguna way kala jiraan waxaa la yidhaahdaa ijtihaadku ma ge wuxuu geli karaa biyo daahir ah biyaha dhexdooda wuu galaa oo waa daahir iyo mustacmal la kala garan la'yahay biyahaasi ma daa waa daahir dahuur ah kuwan kalena waa mustacmal daahirka dahuurka iyo mustacmalka biyay isla yihiin labaduba daahir weeye haddana ijtihaadkii waa gelayaa biyo mustacmalood markuu weysaysatay litirkaagii weysadii hore ayaad hoorisay ood baaf ku shubtay haddana isagoo baafkii ku jiraad caagad yar kusii shubatay caagad kaloo caadiyana waad sidataa waxaad kala garan weyday labadan caagadood kii marka hore aad ku weysaysatay iyo kii adan ku weysaysan ijtihaadku halkaa waa u furan yahay ilain labaduba shuruudihii afarta ahaa waa laga helayaaye waxaa lagu odhanayaa ku ijtihaad waana ijtihaadkii oo biyo daahira galay waa biyo daahira ijtihaadku waxa kaluu galaa baa la yidhaahdaa laba shay oo labaduba biyo ka kooban oo midina daahir uu yahay midina mutanajis uu yahay daahir iyo mutanajis nijaaso la odhan maayo waa biyo daahira iyo biyo mutanajisa labadaana ijtihaadku waa gelayaa biyahaagii caagadda kuugu jiray bay kaadi yari ku biirtay kuwan kalena waxba kuma biirin marka horeba waad kala garan weyday kuwii kaadidu ay ku tiixday ama waad kala garanaysee way iskaga kaa khaldameen ijtihaad baa kuu furan biyaha mutanajiska ah iyo biyahaa daahirka ah adu isticmaalayso dadaal baa lagaa rabaa haddee yaqiin ku gaadho waa suuro labaad oo ijtihaadku uu gelayo ijtihaadku wuxuu galaa ayay culimmadu yidhaahdeen haddii maalan neef la gowracay iyo neef bakhtiihi ay iskaga kaa darsamaan calaamado hilibkaa ah ayaad ku kala saari kartaa oo waxaa lagu odhanayaa bal aynu eegno welibana taa waxa ka sii fiican oo aqsaamtaa lagu daraa inaynu nidhaahno xagga abcaasha oo kale marka la soo qaadanayo aynu ka soo qaadanno qofka xaaskiisii oo kale waynu ku soo dari karnaa hadduu xaaskiisii garan waayo oo dumar kale ay kaga khaldanto oo dumarkaa midna uu qabaa kuwa kalena ma qabo mana kala garanayo culimmadu waxay yidhahdeen mas'aladaa miyayna iyada lafteeda ijtihaadkii meesha imanaynin oon la odhanaynin ha ku ijtihaado oo taxaaskiisa ah hala mucaamaloodo kuwa kalena ha ka dheeraado halkaa waxaynu ku dari doonaa mas'aladaa iyo mas'alada horeba waxyaabaha ijtihaadku una gelin ijtihaadku ma gala xagga abcaasha ijtihaadku ma galo hadday labada shay midi nijaas yahay laakiin hadduu mutanajis yahay wuu gelayaa labada shay midi waa mutanajis waa laba maro oo midi daahira midna nijaasa ay martay ku ijtihaad oo ka daahirka a garo oo xidho ayaa lagu odhan laakiin labadan shay hadduu midi nijaaso rasmiye yahay midina uu yahay shay daahira geli maayo ijtihaad oo aslu dahaaro shardigii aynu ka dhignay ama aslulxilligii ayaa meesha ka baxay waxaa kaluu ijtihaadku galaabaa la yidhaahdaa qiblada oo kale haddaad kala garan weydo oo qibladii inay xaggan kaa xigto iyo inay xaggan kaa xigto iyo inay xaggan kaa xigto ijtihaad waa lagaaga baahan yahay inaad garato ijtihaadku suwar badan buu leeyahoo meelo badan buu gelayaa wuxuu gelayaa xataa maalka wuu gelayaayo hadda masaajid baynu fadhinaaye haddii kabayaasheenna aynu kala garan weyno oo kabayaashii ay halkii aynu ku ridna u ninna kabihiisii garan waayo ijtihaad samee un baa lagu odhan waad ijtihaadi oo kuwaad u aragto kabahaagii inay yihiin ayaad qaadanaysaa markaad dadaasho kuwa kalena waad ka tegaysaa laakiin inaad eegato maaha kuwa dhalaalaya ama kuwa quruxda badan ama kuwa cusub oo tidhaa waan kala garan waayeeye kuwanaan u maleeyey kuwaygii ilaahay lama khaa'imi karo waa inay dhab iyo daacad kaa tahay oo labadan kabo ay iskaga kaa khaldan yihiin ijtihaadku meelahaa wuu galaa meelahaa cagsiyada aynu ka qaadanaynana ijtihaadku ma galo waa meesha ijtihaadku uu gelayo iyo meesha ijtihaadku uuna gelaynin iyo shuruudaha ijtihaadku uu u baahan yahay waxaynu arki doonnaa haddaba suwar culimadu ay isku khilaafeen ayaa jira ama madaahibku ay isku khilaafeen maalan halkaa waxa yaalla afar weel saddex ka midihii waa kaadi ama waa mutanajis wey nijaasaa martay xabad ka midana daahir imaamu shaafici ama culimmada shaaficiyadu waxay qaateen ijtihaadku wuu furan yahay walow nijaasadu haba badnaatee halka a'imo kalena ay leeyihiin iyo madaahibka kale kol hadday nijaasadu badan tahay ixtimaalka shaygan aad qaadanaysaa inuu nijaas yahay baa badanaysa kolkaa ixtimaalkaasi kol hadduu badanayo ijtihaad ma jiro iska wada daadi ama iskaga wada tag oo iska daa baa lagu leeyahay markaas oo kale imaamu shaafici ama culimmada shaaficiyadu waxay deliishadeen in saddexdaa ee kaadidu ay ku dhacday iyo litirkaa daahirka ah ijtihaadinu inuu kuu furan yahay xabadina waa sax saddexduna waa khalad ijtihaad inuu furan yahay waxay deliishadeen qiblada waxay idhaahdeen afarta jiho qibladu jiho ka mida unbay ku taallaa afartaba qibladii inagama wada xigto afarta jiho maadaamay jiho qura ku taallo saddexda jiha ee kale qiblo ma aha waxaynu arkaynaa wixii aan qiblada ahayn isagoo mutacadida oo halaaa ah ayaa kii saxda ahaa jiha qura uu ku yaallaa ayuu waaxid yahay ijtihaadkuna wuu furan yahay oo madaahibku way isla qabaan in qiblada lagu ijtihaadayo ood odhanaysa qibladii meeyood qofkuu ku dadaalayo calaamada xidiga uu eegayo xagguu ka yimid uu eegayo wax raadinayo oo dhinaca qibladu ay ula egaato u jeedsanayo u tukanayo waxaa la yidhaha afar nin hadday meesha wada joogaan afartan ninba ay qiblada ku ijtihaadaan nini uu u arko xaggaa bariga inay tahay ninina uu arko xaggaa waqooyiga inay tahay ninina uu arko xaggaa koonfurta inay tahay ninina uu arko galbeedka inay tahay afartaa nin iskuma xidhan karaan waayo nin kastiba wuxuu leeyahy anuunbaa saxan saddexda kalena waa khalad haddii uu ku xidho waxay ka dhigan tahay kaan ku xidhay baa sax ah anna qibladii uma haysta xaggan waa dhinacan qibladii ahayn baan u tukanayaa idhi isagoo leh oo kale weeyi lama ogolo markaas oo kale ijti inay isku xidhaan nin kastowba iska tuko oo dhinacaad moodaysa qiblada u tuko ayaa la odhanayaa laakiin isoo raaco iga xoog igu soo raac ma jirto waa xaggan qibladu iyo ina keena ma jirto waxa weeye qofku haddaan lexaad la dheerayn hadduuna indhoole ahayn iyo qof lexaad la dheer yahay oon lalahayn wax kaa maqan baanu annagu isticmaalaynaa lixaad baanu kula dheernahay oo qibladu waa xaggan hadduuna qofkani odhanaynin dadka qasbi kari maayo oo odhan maayo xagganuun ha loo jeedsado waayo lixaadkanu isticmaalaya dadkuna way isticmaalayaan caqligii way leeyihiin aqoontii way leeyihiin wixiiba waa la wada garanayaa kol haddii intiiba lala garanayo waxa weeye odhan maayo uun aniga ha lay raaco iyo xaggan ha loo jeedsado uun odhan maayo haye si fiican si fiican si wanaagsan adigu markaa in adiga lagu raaco may maaha waayo waxa weeye daw maaha oo horta qofka asqaysani waan asqaysanahay ma yidhaah adigaagan laftaada isla saxan ayaa xaqiiqada marka dib loogu noqdo laga yaaba inaad askaysan tahay way dhici kartaa waa ixtimaal suurtagal ah weeyi kolka waxa weeye haddaad calaamad aad u garanaysa qiblada inay xaggaa idinka xigto maalan waxaad isla ogeydeen marka hore xaggaad ka timaadeen inaad xagga qiblada ujeedeen kolkaa dadkani waan baydhnay bay leeyihiin oo qibladii waynu ka baydhnoo dhinac kaleaynu u baydhnay adna waxaa taagan tahay maynaan baydhine toos baynu u soconay soo islama garanayna marka hore inaynu qiblada ujeednay ha maynaan baydhin baad adla taaganta iyana waan baydhnay bay leeyihiin markaasoo kale waad qancin kartaayoo calaamadaad raad baad leedihiin oo meel baad ka timaadeen oo buuraad soo marteen marteenoo dhirbaad waxbaad ayaa tusaysaa marka waa lagu raacaya laakiin waad qancisay waad qancisay laakiin soomaalidu waxay yaqaaniin dadka guriga ku jira inuu yidhaa miduuni anaa qiblada inoo soo egaya iska fadhiya da-ayo gurigii waa lagu jiraa midunbaa baxayoo odhanaya qibladii waa xagga agga u ujeedsanaynaa ama u ujeedsanaynaa waxa weeye sidan uu kani u ijtihaadayu indho u leeyahay bay kuwan kalena indho u leeyihiin saasaa loo baahan yahy markaa in la eego oo aynu u eegno culimmadu waxay yidhahdeen ijtihaadku miyuuna gelaynin shan nin oo meesha wada jooga haddii ay naqas uu ka soo baxo shan nin oo meeshan wada fadhiya oo wada weyse qabo salaadii sugaya ayuu naqas ka soo baxay waana salaaddii subax in yar ka hor kani wuxuu yidhi aniga ma ahayn kan kalena wuxuu yidhi aniga ma ahayn kan kalena wuxuu yidhi aniga ma ahayn eeg ijtihaadku miyuuna geli karayn iyada lafteeda oon la dadaalaynin oon la odhanaynin war bal midka xaggiisa neeftu iyo urtu ay ka soo baxayso iyo ka kale wax la eego miyaan la odhanaynin kolkaa nin kastiba aniga maaha markuu yidhaa ee nin kastiba ka kale uu hoosta ka yidhaahdo waa kan shantii nin shan salaadood bay istukiyeen salaaddii subax buu midi tukiyey kaa dadka tukiyey salaaddiisu waa sax afarta ku daba tukatayna la odhan maayo qalleeya salaadii duhurna mid kalaa tukiyey oon intii ahayn mid kaloon kii saaka ahayn baa tukiyey salaaddii duhur kaa tukaday salaaddiisa qaleel la odhan maayo afarta kalena soo qalleeya la odhan maayo salaaddii casarna mid kalaa tukiyey salaaddii casar ka tukiyey ma aha labadii imaam ee hore waa imaam kale lama odhanayo isna qalee kuwii kale tukisayna ha qalleeyaan lama odhanayo salaaddii makhrib ayuu midi tukiyey waa kii afraad baa salaadda makhrib tukiyey salaaddii makhribkii tukiyey waa kii imisaad waa kii afraad weeye waxaa la odhanayaa salaadahaagii mid ka mida inaad soo qallaysaa lagugu leeyahay salaadihii mid ka mida ayaa bartaa ka soo baxaysa inuu qalleeyo salaaddii cishaa'i baa timid oo kii kalaa tukiyey kan wax tukiyey mooyaane intii kale ayaa iyagana qallo laga rabaa ixtimaalkaa culimmadu waxay eegeen ay ka shaqaysiiyeen markuu subaxda midi tukiyo kan tukiyey salaadiisu waa sax sababtay saxda u tahay isagu waan weyse qabaabuu leeyahay kuwan kale waxba kama gelin kuwan kalena saddexdan kalena mid iyaga afartan kale ku daba xidhay mid iyaga ka mida ayaa bilaa weyse ah laakiin nin kastaaba wuxuu saxay isaga salaadiisa iyo imaamkiisa salaadiisa haddana imaam kale ayaa oo afartiibuu imaam kale hor galay kolkaa waxay ka dhigan tahay afartii kan tukanaya wuu isa saxay afartan isagu horta wuu isa saxay kii tukiyeyna wuu saxay salaada labaad ka tukiyo markuu ku daba xidhana wuu saxay ixtimaalki yuu ku soo ururay markaa ixtimaalki yuu ku soo ururay ma'muumiinta kii saaka tukiye la soo galay isagu waa sax buu leyahay anigana waa sax buu ley kan hadda tukiyena waa sax buu leeyahay laba ayuu ku soo ururay ixtimaalkii laba laba ka mida ayuu leeyahy waa bilaaweyso waana salaadii duhur salaaddii casar buu mid ka midihii tukiyey salaadii casar markuu mid ka midihii tukiyo kaana uu ku daba tukado kaana salaadiisii waa sax buu yidhi ixtimaalkiiyuu ku soo ururay kii shanaad ee weli ma'muumiinta ku jiray kii shanaad salaadda markuu galuu yidhaa waan tukinayaa eeg kii haddaba saaxiibkii ahaayee saaka la tukiyey maxaa la gudboon waa inuu qallo la yimaado waa inuu waajib inuu soo celiyo ama ninkan salaadiisu sax ma aha imaamka waa imaam bilaa weysuu tuki yidhi ama isaga imaamkan iyo isaga unbaa isku soo hadhay salaad inuu soo celiyo ayaa qasaba ama tiisiibaa khaldan ama imaamkan makhribka tukiyey tiisiibaa khaldan haddana mid ka mid a ah cishaa'igii tukiyey kuwii kale ayay markaa khaladkii haddana uu soo gelaya ixtimaal noocaas oo kale abay ah u keeneen faslun fi lijtihaadi waa ijtihaadkii iyo wal awaanii weelashii labadaa ayuu sheekhu halkan kaga hadlayaa labaduba waxa weeyaan wixii la odhan jiray wasaa'ilu wasaa'il in ishtabaha hadduu isku darsamo in ishtabaha hadduu ku shabbahmo muطlaqun maaun muطlaqun biyo muطlaq ah ayaa ku shabbahmay bimustacmalin bimaa'in mustacmalin biyo mustacmal ah ayay ku shabbahmeen waa suuro kow litir muطlaq ah iyo litir mustacmal ah ayaa isku shabbahmay saddex suuro ayaa xabaddaa ka iman waayo xagga dambe ayuu inaga odhanayaa ma haysin walow bikhabari cadlin walow bikhabari cadlin tani waxay u taallaa mas'alada koobaad mas'aladan u horaysa ee in ishtabaha muطlaqun bimustacmalin walow bikhabari cadlin baa u taalla walow bikhabari cadlin biyihii mudlaqa ahaa iyii iyo biyihii mustacmalka ahaa ayuu kala garan waayey waxay culimmadu yidhahdeen waxa ka soo baxaya markuu kala garan waayo marka hore inuu kala garanayey oo kadib ilaawey iyo inuuna marka horeba kala geranayne loo sheegay biyaha inay midino mutlaq yahoo khabar caadilihi uu u sheegay wa waa cadlu riwaaye eh inay biyaha midino mutlaq yihiin midino midino ay mustacmal yihiin nin uga warramay oo yidhi biyahan labadan biyo mid baa mutlaqa midna waa mustacmal waa laba suuro waxaa dhici karta markaa khabaru cadlinku uu u warramayo inuu u kala caddeeyo uu yidhaha kuwaasaa mutlaqood ku weysaysan kartaa kuwaasina waa mustacmaloo weyse ma gelayaan kadib markuu sidaa ugu kala caddeeyo ayuu ilaawey isagii loo sheegay khabaru cadligu u sheegay baa ilaawey ama khabaru cadliga ayaa ilaaway oo yidhi waa la ii kala sheegay inay kuwana mutlaq yihiin kuwana mustacmale ma kala garanayo waa laba suuro khabaru cadliga iyo isaga laftiisa inay ka soo baxday saddexdaas suuro markuu ishtibaah yimaado waxaa loo baahan yahay inuu ijtihaad la yimaado wuu ijtihaadayaa walow indhoolaba ha ahaado oo lab ha ahaado oo biyo kaloo caadiya ha haysto oo biyo kale yuuna haysanin intaasoo suuro waxaa la leeyahay inishtabaha muطlaqun bimustacmal intaan bay soo gelayaan saddex suuraynu haysanay ha dadaalo markuu dadaalo wuu ursani biyihii biyaha jidh maydhay laga yaabaa waxoogaa ah yaroo ur ah in laga dareemo ama way ka culus yihiin biyaha kale intuu sidaa u qaado biyaha weel yar sidaa u daro ayuu kor u shubi kor markuu u shubee uu dhalalac ka siiyo biyaha mustacmalka een jidh lagu maydhin waa khafiif biyaha kalena waxoogaa qaray yeelanayaan ama wuxuu eegayaa labadan litir mid baa jidh engegan lagu maydhay oo naqsi yar baa ku yimid labada litir buu is-agdhigiyo isku eegi keebaa naqsi uu ku jiraa keebuuna naqsi ku jirin labada litir buu eegayo keebaa yara cawlan oo uskag uu la socdaa keebuuna uskag la soconin wuu ursani wuu eegi wuu dhadhamini keebaa dhadhanka uu kaga duwanka kale ayuu odhanayaa haddii la leeyahay maalan wax nijaasaysan ayaa cabbay oo afka la galay mid ka mida mid ka midana lama cabbin wayna isla egaayeen wuxuu eegayaa labadan biyo kuweeba gariiraya ilan marka shayga afka lala gala dhaqdhaqaaq bay sameeyaane kuwee dhaqdhaqaaqaya wuxuu eegi caagadda kuwo xaggaa sare ay wax yar ka soo gororayaano wixii afka ula sii galay ay ka soo tiixayaan aduu adilo ha raadiyo lagu garto kuwa mustacmalka ah oo lagaga garto kuwa aan mustacmalka ahayn daliilkaa markuu helo ayay culimmadu yidhaahdeen ha ku weysaysto kuwuu u arkay inay sax yihiin kuwa aan weysada gelayninna ha daadiyo welibana wuxuu daadini inta una weysada bilaabin daadintaasina waajib ma aha waajib ma aha way wanaagsan tahay un inuu daadiyaa laakiin waa waajib lama odhanayo mar alle markuu kuwaa ku weysaysta hadduu daadin waayo salaaddiibuu ku weysaystay kuwan baaqi baa u soo hadhay salaad kalaa u timid caagadii mustacmalka uu ka dhigay iyo tii kale oo weyse ay ku jirtaa isku soo hadhay weysadii baa ka jabtay haddana odhan maayo kuwanuun baan qaadaniye ijtihaad baa looga baahan yahay dadaal baa looga baahan yahay hadduu ijtihaadku u soo saaro kuwii hore ee marka horeba waa daahiru lahaa mudahira wuu ku weysaysani un war la'aan unbu aayar ku weysaysani hadduu ijtihaadku kuwii kale u soo saaro ijtihaadkii baa kuwii kale u soo saaray culimmadu way isku khilaafeene waxa kolkaa laazim ah inuu isku daro shuruudaha loo baahan yahay inuu isku daro ayaa laazima biyahan mustacmalka ah iyo biyahan daahirka ah ha isku daro markuu isku daro haddii ay qollatayn isla noqdaan ha ku weysaysto haddayna qollatayn isla ahaynna ha isla daadiyo ama suu doono ha yeelo oo ha iska gebagebaysto laakiin labadii caagadoodoo ag yaalla gebagebaysi loogama baahna oo waxa weeye falam tajiduu maaantii ilaahay yidhi ayaa meesha ka baxaysa waa nakiro wax biyo amarka ad weydo unbaad gebagebaysan kartaa in ishtabaha hadduu ku darmado ama uu u egaado muطlaqun muطlaq baa ku darsamay ereygaa muطlaq ah waa sifo laba qodobun baa loo soo qadaraya waa maaun wa turaabun muطlaqun labadaba muطlaq waa loo isticmaalaa waa biyo muطlaqa ama caro muطlaqa oo halkaa aynu hadda biyo mustacmaliya biyo biyo mutlaqa isku darsamay aynu nidhi waxaa la odhan karaa caro caro mar lagu gebagebaystay iyo caro aan lagu gebagebaysan baa isku darsamay dee ha un baa la odhanaya waa laba saxan oo mid ay mid kasta carra ku jirto mustacmalkaa sheekheennu uu sheegay halkaa bimustacmalin uu yidhi bimustacmalin biyuhu mutlaq ma aha haddii mar lagu weysaysto oo mutlaqnimada way ka baxaan hadday mar uun weysada galaan siduu nawowi qabo nawowi baa yidhi haddii biyaha marad ku weysaysato muطlaqnimadii way ka baxeen saasuu sheekeennini u qaatay muطlaqun bimustacmalin oo dariiqii imaamu nawowi uu qabay dariiqii ayuu qaatay raafici oo nawowi ka soo hor jeedaana wuxuu qaatay biyaha haddii mar lagu dahaaro qaato oo meel lagu ururiyo waa muطlaq e mustacmal yaan waxba la odhanin oon la odhan mustacmal magac gooniya yaan loo samaynin waa maa muطlaq ah weysadan ayna gelayninna waa tacabudiyo waa laynagu addoonsaday mar haddaad ku dahaaro qaadatay dee mar markaad ku dahaaro qaadato iska dhaaf mar labaad ha ku dahaaro qaadanin waa tacabudi buu raafici leeyahay culimmada qaar waxay yidhaahdeen madhabka raafici baa saxiix ah jumhuurta iyo culimmada badankooga xagga madhabkana raafici bay raaceen biyaha maraad ku weysaysataa inayn mustacmal uun la odhanayna maaga mudlaqa ah ay iskaga jiraan carraduna masaladaas ay la mid tahay markaa masaladaasi waxa weye carradaad markuu gebagebaysatay taadan markuu gebagebaysanin taasi aad markuu gebagebaysatee kaa daadateed halkaa ku ururisay mar labaad ku gebagebaysan maysid hadday tu kale kaaga khaldantana waad ijtihaadi sababtana turaabkaa mudlaq waa la odhanayaaye la odhan maayo turaab mustacmala faqad weeyaan lama odhanayo magicii mudlaqa ahaa wuu sitaa marka raafici la eego nawowi marka la eegana ma sito haddaba masaladani masale ina xasuusinaysaa culimo biyahan mustacmalka ah waa biyo daahira waan cabbi karaa waxna waan ku karsan karaa laakiin weyse iima gelayaan biyaha nadiifta ee kalena weysay ii gelayaan markay iskaga kay darsamaan ay iskaga kay khaldamaan een kala garan waayo sida maaulwardiga iyo biyaha xeerka ka yaalla maxaa loo yeeli waaye hadday litir biyoa ah iyo litir maaulwardi ihi iskaga kaa khaldamaan maxaa la samayn jiray waxaa la samayn jiray midba mar baa lagu weysaysan jiray litirkan biyaha ah waad soo qaadanoo waad ku weysaysan weyse dhammaystiran ama haddaad doonto dee waad isku shubiba midna saxa gacantaasaad ku shuban midna gacantaas waad israacinaysaa si niyadu ay u noqoto niyo jaazime ah markaad ku weysaysato biy eh, kii litir labadii litirba midba mar markaad ku weysaysato yaqiin baad u weyse qabtaa yaqiin wey shaki ma waayo litir waa maawardi litirna waa biyo caadiya ah. midba mar baad ku weysaysatay nin lahuba weyse qabaa tahay ma wardigu dee waa geed geed biyo geed laga laga dhaliyo weeyaan waa geed da ah oo biyo laga dhaliyo innagu waxaynu naqaanaa soomaalidu geed caana laga maalay yaqaanin oo sida ba geedka baarta la yidhaahyo kaliyo geed caana laga maalo way yaqaanin oo habeenkii intay laanka ka jebiyaan ayay dhiil ku xidhaan laanta waa lasoo qalloociyaa waagu markuu beryaa dhiilka laga soo furaa dhiilkiioo caana ah saa kaa way yaqaanin haddaba geed saas oo kale biyo looga lisa ayaa jira waana waana yaallaa magaalada hadda waynu helaynaa biyaha maawardiga ahaa maa wardiga xeerkoogu saasu ahaa mustacmalkaaba ka dhadhow dhadhowe maxaa mustacmalkii sidaa looga yeeli waayey in lagu yidhaa litirkan iyo litirkani marka iskaga kaa khaldamaan ilay nijaas maahe kanna markuu weysayso kanna markuu weysayso yaqiin baad u weyse qabtaa markaa waxay yidhaahdeen xagga niyadaa la eegay ataradud fi niya lama ogola taradud fi niya lama ogola biyahan mustacmalkaa iyo biyahan saxda ah taradudka niyada ah ayaa weysada loo diiday laakiin maa uwardiga waa mukhtaraf ba waa mukhtafar baa la yidhaahdaa